alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wacan abi hureyra radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilwisaal faqaala rajulu min almuslimiin fainaka ya rasuula allahi tuwaasil qaala waayukum milii inii abiitu yudcimnii rabbii yudcimunii rabbii wayasqiinii falama abow an yantahuu can اlwisaali wasla bihim yowma huma yowma huma ra-w alhilaal faqaala low taأhara alhilaalu lazidtukum kalmunakili lahum xiina abow an yantahuu mutafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday can ilwisaal xidhiidhinta ee wisaalu aلsaa'imi yowmeyn fi الsiyaam wisaal aلsaa'im beyna yowmeyni fi الsiyaam aw fi sawm qofkii soo maraa inuu laba cisho isku xidhiyo biduuni iftaarin faqaala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah wuxuu yihi fa innaka ya rasuul allahi tawaasil oo rasuul allah adigaa xidhiidhiye so adiga adigu waa markaa dhowr cisho isku dara qaala wuxuu rasuulku uhi alay slat slam waayukum kineebaa milii anigoo kale ah inii anigu abitu waan hoydaa yudcimnu isagoo uu iquudiyey rabbii rabbigay wayasqiinii uu waraabiyey yudcimnu isagoo uu iquudinayo rabbii wayasqiinii uu ii waraabinayo ayaan hoydaa anigu de markaa idinku ma haysataan taasoo kale marka aniga ila mid ma tiidin xaggaa marka laga eego falamaa abow goor markay diideen an yantahuu inay ka joogsadaan can ilwisaali xidhiidhinta soomkaa ay xidhiidhinayaan waasala bihim waasala wuu xidhiidhiyey bihim iyagu u xidhiidhiyey yowman maalin uma haddana yawman maalin kale uma ra-a waxay arkeen alhilaala dayxii bay arkeen ama bishii bay arkeen faqaala wuxu uhi low taahara alhilaalu haddii bishu ay dib dhici lahayd lazidtukum waan idin laha sidaa markuu rasuulku alay slat slam samaynayo kalmunakili lahum ay kalmucaaqibi lahum waa sidii mid ku ciqaabayo oo kale inuu ku eedbinayo oo kale annakaalu alciqaab kalmunakili lahum xiina abow markay diideen an yantahu inay ka joogsadaan ayaad moodaa inuu ku edbinayey muttafaqun caleyh waxaynu ognahay soomku waa min tuluuc alfajr الsaadiq baa laga soo bilaabayaa ilaa guruubi shams intaasu qofkii dee soo maranaya haddaba hadduu qofku afuriba waayo maalin kale uu kusii daro ama maalin saddexaad ama mid labaad ku daro amaba markaa afurka waktiga afurka intuu dhaafiyo uu suxuurta gaadhsiiyo maxaa xukunkeedu uu noqonaya xadiiskan waxaynu ku haynaa rasuulku alayه الsalaatu slaam inuu diiday laakiin maadaama rasuulka alayه الsalaatu slaam asalka afcaashiisu ay ahaayeen aliqtidaa in lagu daydo saxaabaduna ay saa ka fahamsanaayeen de waxana rasuul allah soo diga adiguba sameeya marka laakiin sababtii uu rasuulku u caddeeyo waqtiga waxaan uu kaga duwanyay iyaga ayuu caddeeyo wuxuu ihi markaa ku mili aniga iyaa ila mid ah xagga bashariyada nabiga waa lagala mid aleyh salaatu wasalaam oo kama duwanaa laakiin wuxuu ihi rabbigay baa dee aniga iquudiyo i waraabiya markaa taa idinku ma haysataane aniga haygu dayanina xaggaa marka laga eego waxay ka fahmeen saxaabadu inaanu rasuulka alay sala slam taxriim ka dhigaynin qadiyadaas ee rifqi iyo turid iyaga uu turayo uun uga jeedo dabeedna way ka joogsan waayeen waayo rasuulka alay sala slam amarkiisa nahyigiisa say uga joogsan jireen amarkiisana uqaadan jire waynu garanayna laakiin fahamka meesha ay ka fahmeen khayrkana way jeclaayeen waxay dooneen inaan nabiga ka hadhin calayh isalaatu wasalaam dabeedna rasuulku ka maalin iyo maalin kale laba maalmood ama saddex gaadhsiiyey weliba wuxuu ihi markaa bishii shawaal baa soo gaadhay oo dee dayxii baa eh. bishii baa bilataye eh. haddii aan intaasi lahayn waan idin xidhin laha marka laftigeedana si culayska iyo dhibaatada ay u dareemaan unbu uga jeeday nebigu aleyh isalaatu wasalaam marka xidhiidhinta haddaba soomka la xidhiidhiyo culimada intooda badani oo madaahib thalaatna ay ku jiraan abu xaniifa wa malik wa shaafici wa gayrihim waxay idhahdeen waa xaraam in la xidhiidhiyo soomkaas wax xalaalaba maaha xadiiskanna way daliishadeen selafka qaarkoodna waxay leeyihiin mana waxa weyan waa banaanta qowl kalaa wuxuu odhanayaa meel dhexe la gaadhayaayo in ilaa suxuurta xadiis bay daliishadeen kale qofka xidhiidhinaya intuu afurka iska daayo ilaa halkee ha gaadhsi ilaa iyo ilaa suxuurta marka qowlkaasina wuu xoog badan yahay laakiin daliilka waxa u xoog badan alwisaal inaanay banaanayn oo waxa laga yaay qofku hadduu xitaa maalmo isku dayo uu yaro xoogeysto xidhiiriyo inuu mustaqbalka dambe soomkaba diido oo uu karibo waayo maca soomkii intii faragka ku hay waayo takalufka marka hore qofku iskalifaa marka dambe waxay keensata xataa intii koobnayd ba amba shayga gebigiisaba da inu ka tagaba ayaaba laga ayay keensan karta waxaa laga qaadanaya saxaabada ridwan alayhim say khayrka u jeclaayeen ee nebigana caleyh isalatu salaam ay ugu daynayeen waxaa laga qaadanaya ra'fatu nabiyi sala allahu alayh wasalam waraxmatuhu liummati ummaddiisa siduu ugu turhaayey ee ugu naxariisanayay qadiyadda ku saabsan waa lay qoodiyaa waa lay waraabiya ilaahay baa quudiya waraabiya culimmadu taa laftigeeda way ka hadleen sababt wax kale maahe de haddii rasuulku alayh salatu salaam cunto uu helo biyana uu helo miyuu soomaya marka ilan soomka maxaa la yska ilaalinaya wixii muftiraadkaa ah, cuntada iyo biyuhu ugu horeeyaan soo maaha de rasuulku alayh salat slam biyana la siinayo sharaabna la siinayo de markaas siduu ku soomanyah markaa qowlka xooga badan waxa weeye marka lasoo uluyo hadalka acaamkan iyo sharaabkan macnaheedu waa xis maaha waa macnawi ee maaha acaam iyo sharaab xisiya maaha ee waxa weeyaan munaajaatu rabbihi rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ilaahay buu la hadalka ilaahay buu macaansanayaa iimaankiisa iyo khushuucdiisa aad iyo aada u sarreysa waxaa lagu yaqaanaa markaa qofku markuu shay ku mashquulsan yahay inuu shay kale ka mashquulo markaa dareenkii cuntada usoo jeedin lahaa iyo inuu cuntada ka fikira iyo wax lamid a waxaa halkaa buuxiyey waxaa buuxiyay ilaahay munaajaadkiisa ayaa rasuulka ala slat slam u buuxiyey inagana taa laftigeeda dareenka waxyaala kood way nagu samayn kartaayo tusaale adigoo aad u gaajoonaya oo gaajo bestaayo cunto lagu soo dhigay haddii war aada u farxad badan lagu sheego maxaa dhacaysa ninkaagii hamuunta qaba cuntada aadka ugu mamana maxaaba iska dhici kartaa inaad cuntadii wax yar ka qaadato ood cuniba kari weydo ambaba inaad iska ilowdood farxaddii aad tiraado war ma baan qadayno mana cashayn farxad ba ay madax martay waynu fahmi karayna soo ma taas wax ka murugeysiya haddii loo sheegana qof qalame waa nin aada u gaajaysnaa oo war aad u farxad badan loo sheegay cuntaduba ku dhiran mayso waayo dareenkiiba ti waayo gaashadan waxaa keena dheecaano iyo qofka waxyaala kusoo dareero dee jirhkiisa ku imanaya farxadda laftigeedu waxaa laga yaaba inay ka qayb qaadanayso dheecanada iyo waxayna joojiso marka isku soo ururiyo rasuulka alay sala slam dee ilan cibaadada ilahay buu macaansanayayoo wajucilat quratu cayni fi salaa taasaa halkaa isaga u gelaysa idinkuna heerkaa ma gaadhsiisnidin weyaan idinkuna heerkaa haddii dee cunto iyo sharaab ay noqon lahaydna dee rasuulka alay sala slam markaa waxba cunay bay noqonaysaa nahaa rasuul lahi sal la ala slm udiid an wisaal xidhiirinta soomka soom lagu xidhiidhiyo sowmi yowmin bisowmi yowmin aakhir faqala rajulu min almuslimiin wuxuuhi fa innaka yaa rasuula llahi tuwaasil waad xidhiidhaysaa qaala ayukum mili aniga yaa ila mid ah inii abiitu waahoyda yudcimuni isagoo iqoydinay rabbii wayasqinii waraabinayo falama abuu markay didanaya inta idinka joogsadeen can ilwisaal waasala bihim wuu u xidhiidhiyey yowman maalin uma yowman haddana maalin kale oo saddex cishu markaa isku xidhiidhiy wey uma ra-w waxay arkaan alhilaala bishii bay arkaan faqala wuxu uhi low taahara alhilaal hadduu dib dhici lahaa lazidtukum aan idin siyaadin laha kalmunakili lahum kalmucaaqibi lahum xiina abow markay diideen an yantaw inay ka joogsadaan nakaala min allah annakaal bimacna alciqaab wa canhu waxaa laga wariyey abu hureyra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man lam yadac qofka aan ka tegin qowla الzuri hadalka dembiga ah iyo walcamala bihi ku dhaqanka hadalkaa uu ku dhaqmayo waljahla iyo jahliga falaysa lilah falaysa xaajatun xaaja uguma sugna lilaahi alleh fii an yadaca inuu ka tago طacaamahu cuntadiisa wa sharaabahu iyo sharaabkiisa rawahu lbukhaari wa abu dawud walafdu lahu xadiiskani wuxuu tilmaamayaa soomku inuu ka xeel dheer yahay in la yska daayo aطacaam washaraab waa absadu shay marka la ego cunto iyo cabitaan la layska daaya waa maqaasida soomka kuwa laga leeyahay kuwa u yar amba qofku kuwa ka adkaysan kara weeyaan waayo qofku intuu iska dhergo ayuu hadhowna iska joogi karaa muddo intaa wuu iska adkaysan karaa laakiin soomka alla kacabsi baa laga faa'idaysanayaa iyo qofku inuu ilaahay ka baqdo dee haddii markaa soomkii maalintii uu soomanaya maalinta kale ay iskugu mid noqdaan isagun baa markaa gaajo saami laysa lahu min siyaamihi ila aljuuca walcatash baa xadiis kalena ku jiray fara badanaa mid soomanoo soomkiisaa gaashiya haraad mooya wax kale aan ka faa'iideysan waxaa xadiis kalena ku jirta rasuulka alay sala slam markaa markaad soomto falyasum samcuka wa basaruka indhahaaga iyo dhegahaaga iyo carabkaaga iyo ha soomaan xubnahaagu ha soomaan fadal ما لم يدع qowl الزور والعمل bihi qowl azuur azuur asalkeedu waa alkadib waa beenta la sameeyo wey shahaadatu zuur waa markhaati beenaalaha markaa iminka macnihii way ka xeel dheertay shahaadatu zuurna way soo gudagelaysaa hadal kastoo dembigina wuu soo gudagelaya imika qowl azuur waa qowl kulu fiihi ismun wa demb waa hadal kastoo dembi ku jiro ayuu noqonaya waalcamala bihi isagoon hadalkaa kuba hadal ayuu mararka qaarkood laga yaabaa ficil ahaan dee inuu sameeyo ficil ahaan wixii carabka uu ka lahaana inuu ficil ahaan u sameeyo isagoon carabkiiba ka odhan baa ficil ahaan ugu sameynaya markaa inuu hadalkaa camal geliyona uu iska ku hadla ficilkiina sameeya jahliguna wa kulu man casa allah fahuwa jaahil soo qaacido may ahayn qof kastoo ilaahay caasiya waa jaahil jahligu wuxuu noqonaya waxyaalihii akhlaaqiyaadka wanaagsaneed akhlaaqiyaadka wanaagsan diidane asafa qofkii inuu qof fudfududiyo iska ciyaarayo oo ciyaar dee aan sax ahayn iyo dee shay bilaa macniya ku dhex jira oo qofkaa aan dee is ilaalinaynin oo miisaaneyn aan qof miisaaman aan ahayn marka ilaahay subxana watacaala baahi uma qabo inuu cuntada iyo sharaabka ka tago marka horeba ilaahay baahi uma qabo hadduu xitaa qofka soomkiisa sidii dhabtaa u soomo oo aanu markaa wax gefaba la imanin in allaha ghaniyun cala alcaalamiin laakiin macnihi waxaa weeye allah wa watacaala soomkan addoonkiisa waa ku edbinaya addoonnibuu qofku ku muujinay addoonnimadii kuma muujin weyan qofkani soomkane isagunbaa gaajooday oo haraaday alle subxaana wa tacaala wixii l markaa alle ka doonayo ah inuu ilaahay weyneeyo inuu soomkaa ajar qofkaasi ka helo ayaa meesha ka baxaya markaa isagu ma cuntada iyo sharaabka ka tege cuntadiisa iyo sharaabkiisa iska cuna haddaba waxa la isweydiinaya hadduu qofkii ereyada ku hadlay qof baa caytamay ama ficil xun buu sameeyey qof buu wax ku dhuftay ama wax lamida soomkiisi ka jabi maayo haddaanu dee diinta ka bixin oo soon ahaan maalintaasi way u jiraysaa dimadiisi beri bay ku noqonaysaa laakiin wax cashara oo uu ka helayaa ayaan jirin waanu ku dambaabaya waliba waa sidii qofkii faaliyaha u tegay oo kale ee rasulku alay sla slam man ataa caraaf aw man ataa caraafan aw kaahinan lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowma haddii aanu ka soo rumaysanna uu tagun soo uraystoun afartan cisho salaad lagama aqbalo oo miyaa la odhanaya salaaddii iska daa maya wuu tukanaya laakiin waxa weeye faralkii unbaa ka dhacayo dimadiisu ku beri noqonaysaaye wax ajaruu salaada ka helaya haba yaraatee ma jirto kanina waa sidaas kalu noqonaya maalintaa uu gefka iyo cayda iyo waxaasi ka dhaceen mar haddaanu shay soomkii baabi'inaya aanu samaynin soomkii ajar buu ajar kama helaye laakiin dimadiisu beri bay ku noqonaysa ujeedada soomka laga helay markaa waxaanu ka fahmnay xadiiska inay ka xeel dheer tahay tarku acaami washaraab laakiin looga jeedo alimsaak can jamiic alaathaam man lam yadc qofka aan ka tagin qowl zuur hadalka dembiga iyo walcamala bihi hadalka ku dhaqankiisa iyo waljahla fudaydka falaysa lilahi xaajatu ilaahay baahi uma qabo fi an yadaca inuu ka tago acaamahu wa cuntadiisa shraabkiisaas qofkaasi inuu ka tago ilahay uma bahan wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu عليه wasalam rasuulku waxaa yuqabilu mid dunkada ee aswaaja xaasaskiisa wa huwa saaimun isagoo sooman wa yubaashiru jirhkoodana waa taaban jiray wahuwa saaimun isagoo sooman walaakinahu ha yeeshe amlakakum amlakakum wuxuu a ka idinku haysan og liirbihi ay licuduhi xubintiisa mutafq aleyhi wlafd lmuslimiin wazaada wuxuu kordhiyey fii riwaayati fii ramadaana kaana rasuulu lahi sala la alay slm yuqabilu wa huwa saaimu fii ramadaana isagoo sooman bil ramadaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa iyo taabashada iyo wixii aan markaa gaadhsiisnayn meel kale inaanay soomkii burineynin oo qofkii aanay ka burinayn mubaasharadu markaa taabashada way kasii dee xeel dheer tahay oo waa laga yaaba qofkii oo de aan xumaan aan axmjada ah ficil samaynin laakiin taa taabashadii oo dee jirhkii qof ay aada isku gaarhayaan sidaa uu samayn jiray rasulku alay slat laakiin waxay baraarujtay caaisha radi allahu inuu haddana ahaa rasuulku alayh salatu salaam mid isilaalinaya oo iyo arrintaa lamidka ay kumay keenaynin inuu wax ka weyn ku dhaco marka halkaa waxaa laga fahmayaa inay leedahay qofka way u banaan tahay sidane laakiin maadaama uu ka baqanayo oo aanu naftiisa haysan karin qofka naftiisa yaqaane oo arrin ka weyn ka iman karto soomkiisu ila arrintaasi way burinaysaay haba is iska iska ilaaliyo kaana rasuulu lahi sala la alay sl yuqabil wahuwa saaimu wayubashir wahuwa saaimu walakinahu amlakakum liirbihi alirbu iyo aarabu aw alarbu waxa weeyaan waa hadii la fadxeeyo oo ra-dan la kor dhabo waa waa xaajaة الnafs alirbuna waxay dhahdeen waa alcudw wahuwa dakr waa xubinti iminka markaa uu kasraysay liarbihi haddii la hahdana waa lishahwatihi weyi وعن بن cabاs radي الlahu canهuma an nabiya slى الlaه alay slm اxtajama uu istoobay wahuwa muxrimu isagoo xaj xidhan waxtajaba u istoobay wahuwa saa'imun isagoo sooman rawahu الbخariي وعن shadaad بn cawsi radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم ataa calىa rajuli ataa wuu u yimid calىa rajuli nin bilbaqiici meesha baqiic la idhaha buu ugu yimid xabaalaha wa huwa yaxtajibu isagoo istoobaya fii ramadaana maalin ramadaana faqaala wuxuu rasulku uri alay sla slam aftara uu afuray alxaajimu ka toobaya iyo wlmaxjuumu kala toobayaaba labadoodu way afureen ficilka ay sameeyeen awgeed rawahu alkhamsa ila tirmidiya wasaxaabu axmedu wabnu xuseyma wabnu xibaan an anas malik radi allahu canhu qala wuxu uhi awala maa shaygii ugu horreeyey awalu maa markii ugu horreeyey kurihat la dhibsaday loo diiday alxijaama lisaaimi soomka lisaaimika ana jacfar bin abi aalib jacfar bin abi aalib baa ixtajama istoobe wahuwa saaimun isagoo sooma famara bihi nabiyu sala allahu alay slm nabigaa soo maray faqaala wuxuu rasuulku uhi aftara haadaani labadani way afureen uma rakasa wuu baneeyey annabiyu sala allahu alay slm nabigu bada bacdu intaa kadib fi lxijaamati buu u baneeyey lisaaimi kii soomanaa bacdu intaa kadib fi lxijaamati xijaamadii buu baneeyey lisaaimi buu baneeyey wa kaana anas anas bin malik wuxuu ahaa yaxtajuhu mid istooba wa huwa saa'imun isagoo sooman rawahu daar qudniy waqawaahu qadiyadda ku saabsan sheekhu axaadiista nimika u inoo keenay waa maxaa jabiye soomka marka waxaa ka mid ah waxyaalaha jabiya mucaamalad beyna zawjeyn ayaa jabinaysa oo taa waynu aragnay axaadiis dambana waynu arki doonaa halkan laakiin waa saddexdan xadiis ee qaarkood ay iska hor imanayaan sida inoo muuqata xadiiska hore muxuu tilmaamaya inuu rasuulka alay sala slam ficil ahaan u sameeyeyba oo isagoo sooman iyo isagoo xaj xidhay labadaba labadaba markaa istoobay labadan xadiisee dambana labada dhexe waxay tilmaamayaan iyaguna in xijaamadu ay waxafursiineyso xadiiska daba haddana waxaa ku jirta in markii hore la karaayeysay lakiin markii damba la ogolaaday iyagoo adiladu intaa ay kasii badan tahay adilada matalan tilmaamaysa inuu rasuulkiis toobay alay salatu salaam iyo saxaabadii iyo qadiyaddaa haddaba aad bay culimadii da ugu murmeeno axaadiisi badankooda waa axaadiis saxiixa oo sugan marka culimada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan oo qadiyadda waxay rajaxeen soomku xijaamadu soomka ma buriso waayo xadiiska bukhaariya baa wariyey marka ana alxijaamata laa tuftir wey xijaamadu horta waxma afursiiso laakiin afdar alxaajib walmaxjuub waxa weeyaan waxaa lagu fasirayaa way sababeen wax afursiiyey sababeen waayo qofkan maxjuumka ah ee la toobaya garanaya isaga oo dee dhiiggii baa ka soo baxaya laakin kan toobaya isagu muxuu soomku kaga jabay marka calaaqa la qabto waxa weeye dhiiggani baa sabab noqonaya inta badan qofki dee dhiiggii buu soo nuugaya soo maaha waxaa dhici karta dhiiggaasi inuu liqo ama dhiiggaasi ku siibto markaa mama so xijaamadu soomka ma jabise kan wax toobayaa dhiiggiibuu ayuu ayuu liqay amba sabab noqonaya inu liqo kan kalena wuu ugu kaalmeeyey kan la toobayaana xaaladdaa rabadaanta lagu jiray ee ahayd inuu iska daayo ayuu yihi waar kaalay toob markaa isna sababtii weeyaan isna wuu cunsiiyey dhiiggiibuu cunsiiyey ee laakiin maaha macnaheedu way way way afureen maaha macnaheedu inay soomkiiu ka jabee laakiin sabab dhici karta inay afur usoo jiido ayay la yimaadeen sidaa waxaa ku tegey waliba imaam shaafici o kale y afdal alxaaj walmaxjuub waxay leeyihin waa mansuukhba xadiiskaasi waabay ka nasteen iyagu waa mansuukh haddii la ihahdo dee xukunkiisa waa laga guura xadiiskaa kala dambeeyey wahuwa muxrim taa culimada qaarkood ba wali waxay hahdeen wadalika fi xajati alwadaac wadalika fi xajati alwadaac waa xaajatulwadaac markaa dee xilligan uu istoobay inay isla xaj keliya ahaydna waa laga yaabay isla xajkuuna soomkiina uu markaa ku jiray qowlka kale imaam axmed isagu ku tegey wuxuu leeyahy xijaamadu way afursiineysaa adiladana wuu deliishaday culimada qaarkoodna qowl dhexay mareenoo oh, xadiiskan dambey deliishadeen uma raasa nabiyu sal la ala sl bada fi xijaamati awalu maa kurihat ilxijaama markaa marka waxaa leeyahay xijaamada waa laga wanaagsan yahay gaar ahaan qofka ay daciifinayso gaar ahaan qofka ay daciifinayso waayo dee qofkani soomkan inuu qawi u ahaadaa loo baahan yahay dhiig buu iska shubaya jirhkiisi ka soo baxaya dacfi baa ku imanaya <coughs> waxay arrintaas sabab noqon kartaa inuu soomkii jabiyo maba hayn karayo qofkii laakiin iska xejinaya isaguma dambi ma khulaasadu waxay kusoo urureysaa u dhow daliilka xijaamadu soomka ma jabiso laakiin inuu qofku iska daayo ixtiyaadan ixtiyaadan markuu soomo yahay waa arrin wanaagsan si gaarana qofka ay dacfi iyo taagdaro soo jiidayso asalka xijaamada waxaa la dhahda way fadli badan tahay oo nebigu alay isalatu salaam wuxuu sheegay dawadu inay saddex ku jirto dawadu inay saddex ku jirto ashifaau fi halaath maxaa ka mid ahaa sharbatu casalin wa shardatu mixjamin wa kayatu binnaar wa anhaa ummati can ilkay waa biyo waa malab la cabo iyo in laystoobo iyo in laysgubo ummadayda lakin gubitaanka waan diidaya bu gubitaanku qofku markaa nabar laga gubo wuu bogsadaa inta badan waa dawo laakiin haddana waa makruuho waxay soo jiidi kartaa dhib ka weyn tii ay daweyneysay mid ka weyn nabar ka weyn qofka gaadhsiin karaa amba uu fool xumeyn karaa amba wax lamida ah. dee markaa xijaabadu waa dawo weliba maalmo cayiman toddoba iyo tobankay sagaal iyo tobankay koob iyo labaatankay filay xadiisku waaba taakiidin doontaan weliba xijaamadu dhulka dadka dhulka kulul jooga bay usii wanaagsantah ee dee dhiigoodu uu kacayo ee dhiig bad markaa aad u kacay waxlaa fasti baa jira fasti oo xijaamada ka yar xijaamadu waa dhiig faasida lasoo saaraya fastigana waa qeyb dhiiggii kamid oo la saarayo markaa meeshii la dulinayo dhiig laga soo shubay oo kale fastigana waxay idhahdeen culimmadu waxa u wanaagsan yahay dadka dhulka qabo waxaa jooga waayo dhiiggoodana wa laga yaab dadkan markan la toobayo dadka inuu dhiiggooda de dhiiggii aanu soo bixin lakin in qayb iska saaraan de waxaa kuula mida ah imika tabarucan ayaaba soo kordhayo in qof kale dhig loo shubo markaa qofkaa dhiigga loo shubayaana xijaamadunba la xukun noqonaya adigoo sooman dhiig waad shubi kartaa adigoo sooman dhiig waad shubi kartaa balse waxaa wanaagsan in loo kaadiyo ilaa inta la afurayo qofkii u kaadiyo billah xilliga hadduu sugi karay wey hadday se daruura keensato iyo haddii kaleba oo ay u bannaantay qofkii inuu dhiig shubo xilligaas axaadiista kolley halkan ku jirta xadiiska shadaad bin aws oo kale culimo badan baa dacfi badan ku sheegay qaarkood xadiiska hore ana nabiya sala la alay ixtajama wahuwa muxrimun waxtajama wahuwa saa'imun wahuwa saa'imun taasay ayay yidhahan lafdigaasi wax ka sheegeen markaa laakiin khulaasadu kolley inagu muhiimadda waxaynu seenaa iminka inaynu axkaamta ku jirta aynu ka soo saarno وعن بن عباس رضي الله عنهma أن النبي صلى الله علي sلم اxتaجم وهو محرم isagoo محرم واxتaجم وهو صائم وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أtىa wuxuu yimi calى رaجuل بالبقيع ayuu ugu yimi ninkaasoo وhuwa يxتaجم في رaمaضاaن waxw يxتaجم isagoo istoobiya في رaمaضاan marka xabaalaha dhexdooda kumuu jirin baa lagu fasiraya laakiin xabaalaha ayuu ag joogay oo waynu ka soo aragnay xadiis qaarkood inay saxaabadu yidhahdeen rasuulka ala sala slam salaada duhur buu geli jiray markaasa midkaay baqiicu kaadi tegi jiray markaasuu soo gaari jiray isagoo ragcaddi koobaad ku jira markaa de ma macnedu xabaalaha lagu dhex kaajaya ila rasuulku waa diiday ala sala slam laakiin baqiic baqiiculqarqad waa geed meesha ka bixi jiray horta xabaalanahan waa halkii dadka lagu aasi jiray dhulkuna dee wuu ballaadhan yahay meelaan xabaasha ahayn weyaan oo geedkiina uu ku yaalo oo jihadaa xigta xagga jihada bari ee masaajidka nawowiga ku beegan yihin wahuwa wahuwa yaxtajimu fii ramadaana faqaala afطara alxaajibu waa uu afuray wlmaxjuumu wuxuu ka soo qaadayba ficil maadi ficil maadi haddii shayga laga cabirana waa muxaqiq weeyaan qad qaamat i sala qad iyo dakhala اljana oo kale man sala lbardeyni dakhala اljana wuu galayba jannadii dee weli muu geline lakiin shay mustaqbaloo soo socda haddii laga cabiro maadi waa ana hada shay laa budda min wuquucihi ataa amr اllah falaa tastacjilu amarkii ilaahay baa yimid sayati wey wuu iman doonaa وعن aنس بن مالك رضي الله عنه qال أول ma shaygii u horeyey kurihat أول ma markii u horreeyey kurihat الxijaama xijaamadu marka hore way iska banaanaydee laakiin waa la karaahiyeyso waa laga wanagsay bay noqotay waxay dhacday awalu maa kurihat ilcijaamatu lisaaim waxaa loo karaahiyeystay ana jacfar bn abi aalib marka awalu khabarkeediiba ana jacfar noqonaya awalu maa kurihat ilxijaamatu lisaa'imi markii uu horeeyey loo dhibsaday la karaahiyeystay so qofka sooman xijaabada loo karaahiyeystay hee ana jacfar bn abi aalib jacfar bin abi alib baa ixtajama soomay wahuwa saaimun intaas o dhan baa khabarkeeda famara bihi nabiyu sala la alay sl nabigaa soo maray faqale wuxu uhi afara haadaan labadina waanu daciifay markaas jacfarsima muuqata uma rakasa nabiyu sala la ala slm bacdu fii xijaamati lisaaim uu baneeyey xadiiskana uu sii cadeeyey qadida inuu markii dambe dib loo rugsayay adna an caaisha radi allahu canha ana nabiya sala اlahu ala slm igtaxala wuu indhakuushay fii ramadaana ramadaan buu indhakuushay wahuwa saaimu isagoo sooman rawahu ibnu maaja biisnaadin daciif qaala tirmidiyu laa yasixu fiihi shay laa yasixu kuma ansixin fiihi ay fii hada lbaab amba fiihi ay fi ligtixaali indhakuulashada lisaaimi shayun wax xadiiso ku ansaxay ma jiro xadiiskana waxaaba la yihi waa min afraad ibnu maaja can kutub sita kutubta kale imaamu axmed kiisa marka laga reebo umahaatu sitaha kutubta la ihahdo inta badan axaadiistu dee kala duduwan bay kusoo noqnoqotaa marka xadiiskan ibnu maaja unbaa la gaaro kutubta kaleba kuma yaalo xadiiskuna waa daciif ibnu maajana inta badan culimadu waa uu la gaarka lixda markaa sunanta horta isaga afarta sunanta iyo labada kaleba lixda ibnu maaja baa ugu daciifsan xagga dacfiga ku badayey maaha aha sheekh laftiisa markaa xadiiska uu la gaar noqday dacfigaa ku badan baa laleeyahay dabeete xadiiska waa daciif xukunka markaa in la indhakuusho waa las waa la isku khilaafay oo waxaa la isweydiinayaa indhaku indhuhu miyay yihiin manfad lilmacida meel caloosha ay wax ka tagaan waa maya mar haddaanay sidaa ahayn way bannaantay in la indhakuusho waxaa kaloo bannaan in la ysku shubo dawooyinkan indhaha la yskaga shuba imika la isticmaalo isagoo qofkii sooman inuu isticmaalo taasina dhib ma laha iyadoo kollaba laga wanaagsay markaad sooman tahay waxyaalaha shakiga galaa marka qaarkood in iskama dayso lakin asal ahaan way u banaantay qofkii inuu idhaha ku shubto dhegaha inuu ku shubtona way u banaantay sankana culimada waxay u baday waxay tilmaamay mucaasiriin tahay in badan oo ka midi inuu qofkiina soomka iskaga shubi karo lakiin xadiiska sheekh ibn cuthaymiin baa filaya iyo culo kale waxay waa waa taxriim sababto wax kale maahe rasuulku muxu uhi alay sla sl wabaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'im soomka markaad sooma tahay mooyaane marka kale ku xeel dheerow sandaarsiga marka biyaha sanka kor ugu qaad ilaa inaad soomantahay mooyane ilaa inaad soomantahay waxaa laga fahmay waxaa dhici karta biyaha sanka aad geysato xagga sare geysay inay calooshii tagaan dee taa iska daynaya laakiin dhagaha iyo indhahaba waa la iskaga shubi irbadna waa isku mudi karaa dhiigna qofku waa iska qaadi karaa oo si loogu sameeyo dhiiggiisaas ama baaritaan laakiin dee qofka dhiig lagu shubaya isaga u afuraya ilan cuntuu qaatay noqonaysaa ninka irbadan alibar almuqadi culimadu u bixiyeene irbaddaa qofka wax siinaysa ee gluukoska ah ama dee qofkii cunto halkii dacaanka iyo sharaabka u gelaysa taas iyadu way afursiinaysa laakiin irbadahan kale ee benisnafiga iyo waa las waxaan laisku madaan ujeedaa qofkii de xanuunadu iskaga daweynayo waxba yeeli mayso kuwa antibiotica wa can abi hurayrat radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah ala sl sl u uhi ma nasiyo qofka ilaaba wahuwa saamin isagoo sooman faakala cuna aw shariba caba falyutima sooma soomkiisa dhammaystiro fainama adcamahu allahu ilahay baa quudiya wasaqahu waraabiya yumtafu caleyh walilxaakimi man afdara qofka afra fii ramadaana naasiyan isagoo isilowsan falaa qadaa caleyhi laguma laha wax qallaa walaa kafaara kafaarana lagama doonayo maalintaana soo qalayn maayo inuu miskiin quudiyo iyo inuu sadaqa bixiyo iyo kafaarana laguma laha sidii qofkii xanuunsanayey kafaarada qofkii weynaayoo kale labada midnaba laguma laha qofka oo xunee caba xadiiska uu ku cadyahay o oh, aayaddiina way tilmaamaysaa rabbana laa tuaakhidna in nasina wakdana laakiin qofku markuu isxasuusto waxa waajibku waa ah inu ka joogsado xataa hadduu in badan cunay hadduu yar cunay waa isku midun hadduu markuu dhergeye uu cuntadii intuu iska cunay iska tegey uu isxasuustay uu soomeyey ninkaasi qofkaasi uu soomeyey hadduu markuu laba jeer rudhay ee inna afka ku hayo inna caloosha tagtay uu intii isxasuustuna dee haatan iska liqintanna ah, wuu ka jabay soomkaasi ilaan intii dambe sii raaciyey markaa biyaha waa ynu soo tufo cuntada dambana waa ynu soo tufo haddaad aragta nin saaxiibkaayoo soomanaayo ku dhilay cuntadii waarhoy kadaa kadaa o adigii soomana ma ka odhanaysa ad u aamusaysa ya a waad ku waayo de waa munkar waxaanu samaynaya isagu haba isilowsanaadee hadduu qofku munkar samaynayo so kadib ma tiraadeen culimada qaark ba waxay dhahan may lala hadli maayo ilaahayba quudiyo waraabiye buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam iska daayahay <laughs> nin ilaahay quudinayo waraabinayo maxaa kugu diray adiga marka dee sida saxdi waxa weya in loo sheego o la hahdo war u adigii soomanaa la xasuusiyo ila waa munkar buu samaynaya adiga waxaan kula gudboon isagu munkarka u silowsan yahay adiga lakin waa munkar aad arkayso وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku uhi man daracahu qofka uu soo riixo uu ka xoog bato alqay-u matagu falaa qaضاa caleyh qalo laguma laha macnaa way u tirsantahay soomka maalintaasi waman istaqaa ninka iska matajiya facalayhi الqaضاء qala lagu leeyay rawahu الخمسة وacalahu أحmedu وaqawaahu adar qudniyu xadiiskana waa qawi sida u badan yahaye haddii xadiisku u caddeeyey warka oo marna matag qofku waa soo riixayo isagoo ikhtiyaarkama laha marna uu iska matejiyey hadduu iska matejiyey waxa weeye soomkaasi wuu ka jabay hadin kalena ka jabi maayo wacan jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal kharaja u baxay caam alfatxi sanadkii furashada ilaa makata maka u baxay fi rabadaana maalin rabadaana ama bil rabadaana fasaama waa soomay xataa balaqa ilaa u gaadhay kuraaca alhamiim meesha la kuraaca alhamiim ismu fasaamo naasu dadki way soomeen uma dacaa wuxuu u yeedhay biqadaxin buu u ama koob min maain biya oo farafacahu kor buu qaaday si dadku arkaan xataa nadara naasu ilaa dadki ay eegeen ileyhi isaga uma shariba wuu cabe faqiila lahu waxa lagu uhi dalika intaa kadib ina bacda annaasi dadka barhkoodba qad saama soomay oon afurin qaala wuxuu uhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaat kuwaasi waa kuwii caasiyey kuwaasi waa kuwii caasiyey wa fii laftin faqiila lahu waxa lagu uhi ina annaasa dad qad shaqa calayhim waxa ku adkaaday asiyaam soomkiibaa dhibo ku cuslaaday wainamaa yanduruuna waxay eegaya rasuul allow fii ma facalta waxaad samayso fadacaa rasuulku wuxuu yeehay biqadxin dheel amba weel min maayn biya bacda casri casr kadib fashariba u cabay rawaahu muslimun wa can xamza bn camr alaslamiy radia allahu canhu anahu qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ajidu waxaan helay ajidu bi waxaan helayaa quwatan xoog cala siyaam soomka fi safari safarka haddaan safarka ku jiro waan awoodi karayaa xoog baan u helayaa soomka ee fa hal calaya junaaxun wax dembiya miyaan ku leeyahay anigoo musaafira inaan soomo faqaala rasuulu llahi sala allahu ala sl slm wuxu yihi hiya waa ruqso iyo banayn min allahi xagga ilaahay ka ahaatay faman akhada ninka qaata biha iyada fa xasanun way wanaagsan tahay waman axaba ninka jeclaada an yasuuma inuu soomo falaa junaaxa alayhi wax dembiga korkiisa muhan rawahu muslim wa asluhu xadiiska asalkiisu fi lmutafaqi calayh في المتفق w المتفق عليه من xadيiث عائشhة أن حمزة بن cمر سأل uu weydiiyey oo erga أنhu qaala ya رasuل الله ayaa سأل ahayd saddexdan xadiisna waxay tilmaamayaan amba afarba ka dhigo waxay tilmaamayaan qofkii marka la soo ururiyo soomka marka uu safriga ku jiro dee aayad baa rukusaysay soo ma faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun waa ruksad ilaahay baneeyey ilaahay wuxuu jeceliyay rukaskiisa in lala yimaado siduu casaaimtiisaba jecelya xadiiskani soo marray markaa qofku horta inuu ruksada qaato waa sida wanaagsan laakiin inuu soomaano waa u banaanta waa jaais inuu soomaana waa arrin jaa u banaan waxaa kaloo laga qaadaya qofki waxa laga qaadanaya qofku soomay marka hore oo soomkaa soomay haddii u arka maslaxa inuu jabiyo inuu iska jabin karo banaanta walow hadday doonto markaa akaru nahaar maalinta badankeedu ha tageen iminka salaad casar kadib waa in maalin dhanbay soomanayeen soo maaha haddana rasuulka alay slat slam si uu dadka u tuso ayuu weelka qaaday markaasu saa u muujiyey in allah allahu halkaa faahfaahinta inagu dambaysa waynu ku celinay wabillahi towfiiq asalamu alaykum amatullah